بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشري سابور رحمه الله تعالى كتاب اللباس والزينة baabu nahyi can lubsi alxariiri wa gayri dalika lilrijaal wuxuu ku saabsan yahay lubsu alxariiri annahyu can lubsi alxariir dharka xariirka la yidhaahdo waa nooc dharka ka mida xirashadooda iyo wagayri daalika wax aan xariir ahayn sida dahabka oo kale lirijaali ragga uu xaaraan ka yahay laga reebay qaala xadaanaa yaxya bn yaxya qaala qara'tu calى maliki can naaficin can ibni cumara cabdullaahi bni cumar bn khadaab alcadawi radia allahu canhuma ana cumar bn khaaab cumar bn khadaab ibn nufayl alcadawi amiir اlmu'miniin waani khulafaa araashidiin ra'aa wuxuu arkay saxaabigaasi xullatan buu arkay isku joog xulla alxulla waa markii lala maro oo laisla xidho hal mar ah shaarkii iyo macawistii oo kale alridaa waliisaa gu-i iyo guntii hoosoo kale isku midabna ay yihiinba waxaa dhaha xulla raa wuxuu arkay xullatan dharkaa xullada ah ee xariirtana ah siiraa oo midabo quruxsan leh lahaa khuduud midabo iyo diindiinimo iyo qurux lagu qurxiyey leh dharkaasoo cinda baabilmasjidi ay tubaacu lagu iibinaayo cinda baabilmasjid masjidka nabiga calayhi salaam ee madiina albaabkiisii agtiisa lagu gadaaya dumar baa arkay markaa xariirta ee masjidka agtiisa la dhigay ee cudaarid ninka la yidhaahdo uu wato si arki doono faqaala cumar baa wuxuu nabigu u yimid wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allahu low ishtarayta haadihi dharkan xariirtaa haddaad gadan lahayd oo fiicnaan lahayd oo fa labistaha aad u xirato linnaasi dadka labistaha aad xirato linnaas liajli innaas dadka saad isugu muujiso oo labiskaadiiyo quruxdaada aad u xirato yowma aljumca maalinta jumcada maalinta jumcada ee dadku ay ciidu usbuuca yihiin ay isku imaanayaan dharka aad ku labiso tihid wafdi wafdigana aad u xiratid wufuudda imaanaysa ee wadamada ama dadka carabta kale ka imaanaya ayaguna qurux iyo jamaal iyo labis quruxsan aad kula qaabishay oo ku labisatid ilaa goortii qadimuu calayka ay kuu soo galaan ee maadgalatid rasuul allah faqaala rasuulu llaahi sala allah alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi inamaa yalbasu waxaa xidha haadihi darkan xariirta ah alxulal alxariir darka xariirta ah man dadbaa baa laa khalaaqa lahu aan nasiib ku lahayn fil aakhirati aakhiro aakhirada nasiib ku lahayn jannad gelayn waa gaalada ama man laa khalaaqa lahu qof aan aakharo markii wata aan xariirtan helaynin kol hadduu adduunyadiida ku soo isticmaalay wixii laga reebay markaa cuquubatan calaa mustacjal degdegii uu soo dedejistay adduunyada lagu ciqaabay oo aakharo ku heli maayo dadka noocaasaa xidha buu nabiga calayh isalaatu wasalaam marka nabiga calayh salaam in dharka maalinta jumcada dhar loogu talagalo lagu labisto oo quruxsan oo dhaqan oo nadiif ah ciidaha sidoo kale riwaayo kale ciidda ku dartay laxda dhar quruxsan wufuudda iyo meelaha dadku ay iskugu imaadaan iyo ijtimaacaadkii iyo mu'tamaraadkii iyo shararkii iyo dadku ay labis quruxsan soo xidhaan intaba nabiga ma diidin calayhi salaatu wasalaam mana tacliiqinin waa arrin la ogyahay oo macruufa oo fiican oo saxa weeye nusuustaana ku imaatay fii bacdi afraadiha guud ahaanna waa ku soo aroortay in dadku ay labiskooda iyo ziinadooda ay xidhaan meelaha laiskugu imaanayo iyo masaajidda iyo meelaha khayrka iyo arrimahaas uduu ziinatakum cinda kulli masjid laakiin nabigu wuxuu ka hadlay dharka adiga u aragto ziinada iyo quruxda u aragto meel kalay gashay oo waa dhar xariir la yidhaahdo ragga loo ogoleen ragga looma ogolo inay xidhaan qofkii xildana aakharana si kuma yeesho haweenkow maa loo ogol yahay raggase looma ogolo qofkii ragow xidhana aakharana si kuma laho dharka xariirta wa libaasuhum dharka ehlu dharkooda waa xariir wey xariir weeyaan ka xariirtaas ninka ku xidhaas waa laga reebaya uma jaad waxaa timid rasuul allah rasuulka calayh salaam waxaa u timid minhaa dharkii xariirtahaa xulalun dhar isku joogyaahoo xariirah ayaa nabiga loo keenay oo hadiye lagu keenay waa ka qaaday hadiyadii dadku u keenay fa acdaa wuxuu wax ka siiyey cumara cumar buu nabigu calayh salaam siiyey minhaa dharkii xullatan isku joog buu cumar ka siiyey oo cumar binu khadaabka hadda lahaa maad gabartii nabigu yidhi qofaan aakharana sii kulayn baa xidhaa nabigaaba hadiye ugu dirayba faqaala cumar wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuul allow kasawtaniihaa waad i marashiisay adkasawtaniihaa waa dhici kartaa inuu istijaabkii maqan yahay maxaad ii siisay oo ma ii siisay walxaal qad qulta aad tidhi fii xullati cudaarid ninkii la dhihi jiray cudaarid ibnu xaajib atamiimi dharkii xariirtahay ee masaajidka hortiisa ku gadaayey markaanku idhi ma gadajid adigoo yidhi innamaa yalbasu haada man laa khalaaqa wa haadihi man laa khalaaqa lah dadaan akhrana si kulan baa xidhaadi tiri haddana anigubaa ii soo hadiyey isagoo i siisay waqad qulta fii xullati khutaaridi maa qulta waxaad tidhi adoo yidhi ra'yiga hadalkaa tidhi weli ii muuqdo maxaad adigu soo hadiyeyse faqaala wuxuu yidhi rasuulullaahi nabiga calayhi salaam innii anigu lamaksukahaa kuma mara shiininoo kuma siinin litalbasahaa inaad adigu isku taagtood ku labisata xariirta kuma siinin fakasaahaa cumaru cumar wuxuu siiyey akhaab akhan lahu ninay walaalahayana mushrikan gaala bimakata makada jooga waxay ku dartay qabla an yuslim intayna islaamin inuu soo islaamin way tusaysa markii dambe marka marka asaga ah xariirta ah, haweenka xeran kara oo loo ogol yahay qofkuna waa yeelan karaa waa qaadan karaa beec iyo sharaa iyo faa'iido kale waa ka heli karaa qaraabadiisana waa siin karaa waxaa xadiidka laga qaadanayaa in qaraabada la xiriiriyo walow gaalaba ha ahaadaanay cumar walaalkiisa oo gaalahu dhar u dirayaa oo u xiriirinayaa culamada qaar waxay ka qaateen masaladaas ay isku hayaan culammaa usuul oo ay yidhaahdaan alkufaaru hal ilkufaar yukhaadaluuna bifuruuci shariica gaaladu shareecada furuucdeeda wixii aan iimaankii iyo usuusha ahayn ma lagula khidaabayo war waxaa sameyn laleeyahay mise lama dhahayo masaa'isha ayadaa qoladaas ku khilaafsan ayaa waliba qolada leh way bannaan tahay ee lagula khidaabi maayo qolada leh waxay leeyihin waa kan oo dhar xariirah oo muslimiintii iyo raggii muslimiinta loo diiday ayaa isaga la siinaya marka isagu kuma jiro gaalada kuma jiraano wixii muslimka loo diiday haddiiba tawxiidkii ka weynaa iyo iimaankii lagu diiday waxaan kale waba waxba dhibma leh oo lagula khidaami maayo qolana ma yadheheen cumar marka markuu walaalkii siinaayay xero muuna dhihin ayay kuwa kale ka doodayaan ee isagana inuu si kale u isticmaalo ayb waxaa kaloo laga fahmaya xadiidka jamaalka iyo qurxinta iyo libaaska wanaagsan inuu fiican yahay in allaha jamiilun yuxib ljamaal arrin wanaagsan weeyaan guud ahaan oo la soo dhowanayo waxaa kaloo la fahmayaa mafduulka inuu baraarujin karo qofka faadilka ah wixii uunan xasuusnayn cumar uu tawjiihinaya ule nabi alla saama yeeshimarka madxilati bule marka waxu dhibaataa iyaduna ma laha qofka kaa maarata koreeya mararka qaar wuxuu ka ilduufo ama uuna halmaansan yahay ama uuna ku baraarugsaneen haddii lagu baraarujiyo waxba dhibaataa ma keenta wanaagun bay keentaa iyo naseexa iyo wanaag bay keentaa waxaa kaloo xadiidku laga qaadanayaa jawaazu lbayci waashiraa cinda abwaabi masaajid masaajidda agtooda iyo albaabahooda iyo hortooda in wax lagu kala gadan karo oo beesharada iyo badeecada lagu iibsan karo kol haddiina masaajidkana saamayn ku lahaanaynin gudihiisana aynan ahayn dhib ma laha in muslimiinta markay dareeraan ay ka gataan masaajidka hortiisa alaaba ka qataan waidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi ibtaquu min fadli illah ibtaquu min fadlilah bay soo gelaysaa laakiin masaajidka gudihiisa beecna lama ogolo shirana lama ogolo waxbaan lama sii gadi karo waxbaan lama soo gadan karo ijaarkuna waa lamidoo beecu ka mid yahay agrimeed iyo heshiisyo iyo ballamo iyo muxua kiro iyo ayaa noocaas oo kaleo dhaqaalo ku saabsan masjidka gudihiisa laguma gorfayn karo laguma gorfayn karo laguma wada hadli karo bannaanka noo bixi waa ina tiraa qofka kula gala howlaha noocaas oo kalea qaala xadana ibnu numayr moxamed bn cabdilaahi xadana abi cabdullah ibnu numayr xaa xaw xadana abu bakr bn abi shayba qaal xadana abu saama xaw xadana moxamed bn abu bakr almuqadami qaala xadana yaxya bnu saciidin kulhum can cubaydillaahi xaa waxadanii suwayd bnu saciidin qaal xadana xafs bnu maysara can muusa bni curba kilaahumaa can naafic can ibni cumar can nabiyi sala allah aleyh wasalam bimacwi xadiidi maalikin riwaayada maalik ibnu anas ayay dhammaantood mutaabaceenayaan maalik wuxuu ka warinayey naafic mayla bni cumara marka cabdulahi bn maanta dadku ka welinaayo oo muuse binu cuqbiy ay ka yihiin qaala waxadaana shaybaan bnu faruuqa qaala xadaana jariir bnu xaazimin qaala xadaana naafici mayla bni cumara cali bni cumara cabdulaahi bni cumar qaal ra'aa cumaru cumar baa wuxuu arkay cudaaridan cudaarid buu arkay cudaarad atamiimi cudaarad ibnu xaajib baa la yidhaahdaa atamiimi yuqiimu asagoo la taagan bisuuqi suuqa xulatan seera dhar xariiraha midaba leh isagoo suuqa ku gadanayo qiimiga waxaa weeye qaama suuqu markaa tidhaahdo macnaa waxaa weeyaan nashada wa bada'a tacaaliyaatuhu suuqa istaaggiisa waa sidaas laakiin yuqiimu bisuuq suuqii wuxuu ku gadanayaa oo ku iibsanayaa xullatan seera suuqaana marka masjidka hortiisii kama dheera wa kaana rajula nin buu ahaa yaqshay muluuka dadka madaxda ah iyo boqorradii wakhtigaa jiray ayuu u tegi jiray wayusiibu minhu waxba ku heli jirin hadiyooyin iyo waxay ka gataan iyo dharkaas xidhaano boqorada iyo madaxda dharkaa noocaasoo kalea awoodi jir ninkii asagaaba madiine soo galay faqaala cumarubaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allah inii ra'aytu waxaa markay cudaaridan ninkii cudaarad ibnu xaajiba tamiimi ahaa yuqiimu fi suuqi asagoo suuqa la taaganoo istaajiyey xulyatan siraaban xariira ku giibsanaya falow ishtaraytaha haddaad gadan lahayd oo ficlaan lahayd falabistaa ad uxirato biwufuud ilcarabi carabi wufuuddooda idaa qadimuu calayka markay ku imaadaan waadunhu qaala bilal wuu yidhi walabistaha yowma aljumca maalinta jumcada aad xelato faqaala lahu rasuulu llaahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi inamaa yalbasu lxariira dharka xariirta waxaa xidha ragga fi dunyaa adduunyada man rag baa xidha aan laa khalaaqa lahu nasiib ku lahayn fi laakhirati aakhir laa xurmata walaa taqdiira walaa ayana waa la yidhahdaa falama kaana bacda dalika arrintaasi qisadaa dhacday ee lagoo dilo xaruujii oo nabiga inuu gatana uu diiday kadib utiya rasuulullah nabiga calayh salaam waxaa hadiyo loogu keenay biculalin isu joogyo iyo dhar xayirao siraan midabale xayira fabacaa ilaa cumara cumar buu wuxuu u diray bixullatin dhar isku joogo xayira wabacaa ilaa usaama binu zayd usaama binu zayd oo saxaabi jaliil isaga ibnu saxaabiya ah. bixullatin isagana isku joog buu u diray wa caliya bna abi aalib cali bin abi wuxuu siiyey xullatan isku joog buu siiyey wa calibu wuxuu ku yidhi shaqiqhaa khumuran bayna nisaa'ika kuwilkan lamuna hadlin masalada inay yaqaanaan bay ahayd oo qaar baa waxay leeyihiin soomaha taakhiiru bayaani can waqti alxaaja muxuunaba ugu sheegi waaye inay guud ahaan masaladu ay jirtay laakiin tafaasiisha inay adeegu garanayo inuu hebel gelina waa masale kale laakiin guud ahaan xadiirta raggu inaynan xidhanin haadaani xaraamun lidukuuri ummatii xilu liidaafihim nabiga calayh salaam inuu yidhi dharka xayiiltahay intuu gacanta ku qabtay dahabkiina inaa ku qabtay gacanta kale ayuu yidhi labadan ragga ummadayda waa ka xaaraam haweenkuna waa xalaal markaas si guud saasay ahayd laakiin carigu wuxuu ku yidhi shaqiqhaa khumuran maryahan xariirtaa kala googo deena waxaad ka dhigtaa khumuran garbasaaro iyo hawoowo bayna nisaa'ika haweenkaada bayna nisaa'ika wuxuu ka wadaa bayna xariimika alxariim walxisham haweenka guriga jooga ee adilkaa tirsan ee ku raacsan oo dhanbaa soo wadagelaya kuwa afarta keliya ma riwaayada imaan doontana bayna alqawaaqim faadimooyinka u qaybi afar faadimo ay sheegaan saddex faadimo qaar raafadooda ka dhigaan gabadhii faadima binti rasuulillaahi xaaskiisii baheer cali faadimada koobaad wey faadimooyinka u qaybeen faadimooyinka gurigaada jooga faadimatu binti rasuulillaah iyo faadima binti asad oo hooyadii cali bin abi aalib iyo faadima binti xamza waa saga uu soo korsaday faadimo saddexaad bay ku daraaraydaa faadima binti shayba zawjata caqiil abi aalib oo dimaashihii ah hawaanintaas u qayli buu nabiga calayh salaam u kala goorgoordoona madaxaa saartaane khumuran jamcu khimaar qaala fa cumaru cumar baa yimid bixullatii yaxmiluha cumar xulladii loo diray isagoo xumbaarsanan xidhanno wada ila war baa jiray horay oo u wegaa ayuu nabiga ula yimi faqaala yaa rasuul allah bacadta ilaya bihaadihi xarintana ii soo dirtay miya walxaal qad qulta aatii bilamsi shalay fii xullati cudaari bilcudaari darkiisa xariirta gala markaan ku yidhi maa qulta erayga adkaayo ku hadashee tiri aakhira nasiib kumala qofkii xidhaa maxaad igu soo dirtay haddaba faqaala nabiga wuxuu yidhi innii lam abcad kuuma soo dirin bihaa xariirtan ilayka adiga litalbasaa inaad xidhato walaakin bacadtu biha waxaan kuula soo diray ilayka litusiiba biha inaad adiga asiibto litusiib ee litantafica inaad intifaacsato oo faa'iido iyo wax kale ka hesho ayaan kugu soo diray buu nabigu calayh salaam yidhi wa ama usaama usaama asagu fa waa yimid raaxan macnaa ja'a waa yimid fii xullatii asagoo ku dhex jiraan xulladiisa iskujoogga isagoo ku labisay yuu nabigu la soo istaagay fanadara ilayhi rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabigaa fiiriya usaama nadaran fiiro nadaran fiiro uu carafa gartay usaama ana rasuul allah nabiga calayh salaam qad ankara inuu ku inkiray maa sanaca wuxuu sameeyey fiiro inkirid oo cara ay ku jirto waa la garan nabiga markuu uu wax kuhanayo wejigiisaa laga garan jiray fiiro kulol oo uu gartay nabiga inuu inkiirsan yahay labisan ayuu nabigu fiiriyey usaama usaamana waa fahmay faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah maa tanduru ilaya maxaasaa igu soo fiirinaysaa faanta bacadta ilaya adaa ii soo diray bihaa marka xulmidaa ii soo diray markaa ii soo dirtay haddaa ku labistay muxuu yahay inkirka faqaala nabi wuxuu yidhi innii la bacbacta ilayhi soo dirin litalbasaha inaad isku taagto oo ku labisatay xidhato walaakinii bacadtuu bihaa waxaan kuula soo diray xariirta ilayka litushaqiqahaa inaad u jeexjeexdo humaran xaalay tahay dhar iyo hawooyo iyo garbasaarro bayna nisaa'ika haweenkaadii qurasan hooyadaa iyo walaashaa iyo xaaskaadii iyo dadkaa u qaybaan kulahawe qaraabadaada qaala waxadaanii abu daahir ilaa sagar wuxuu qabay faadima binti gabadhi dhihi jiray binti qays faadima binti qays hooyadiina waa joogta umu ayman bay ahayd baraka marka haweenkaas waxadaanii abu daahir waxarmala binu yaxya walafdu lixarmala qaala aqbarana ibnu wahbin qaala aqbarana yuunus ibnu yaziidin can mishaal zuhri qaala xadaanii saaru binu cabdillaahi ana cabdallahi bni cumara radi allahu canhuma qaal wajada wuxuu yidhi cabdillahi bni cumar wajada cumar ibn khadaab cumar bn khadaab waa aabihiis wuxuu helay oo u arkay xullatan dhar xariirahoo min istabraqin xariirta nooca istabraqa la yidhaahda ka samaysan oo xariirtii baa magacyo sii kala leh istabraqa iyo sunduska iyo muxuu ahaa diibaaj magacyay leedahay tubaacu la galayo bisuuqa suuqa lagu galayo masaajidka hortiisa faaqadahaa waa soo qaaday suu nabiga u tusay faataa bihaa rasuul allah nabiga calayh salam buu ku yidhi yaa rasuul allah ibtaxha gaba maryahan fartaja markuu isu qurxiyo ku labiso bihaa dharkan ilciidi ciidda iyo weliwafdi wufuuda wufuud welljumcana waa soo maray marka ijtimaacaadka iyo kulamada idinba way sa fiican tahay inaad labis fiican la imaato inaad dharkii aad guriga ku soo xaraysa la soo shirtagto ama masaajidka la imaato funaanada kugu dhegan ama labis aan wanaagsaneen fiabalbayna guriga shaqada iyo beeraha iyo lagu qabto dharka lagu qabto inaad masaajidka iyo ijtimaacaadka la imaato adigoo heli kara arkayga wanaagsanaa wax fiican maaha ah, qofka ilaahay nicmadiisa uu nicmo siiyo faltura aaaru nicmat illaahi calayh ha lagu arko ilahay nicmadiisa raadkeeda ha ka muuqato ama yajidu hada maa yalbis ama yajidu hada maa yusakimu shacra ayb waa waa inkiri jiray calayhi salaam qofka isagoo heli kara isdayaca isdayaca marka nabiga calayh salaam arrintaasi lagu yiri warkaas waa war saxa inuu lagu labiso laakiin maaha dhar kasta ku labisato faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa yidhi inamaa haadihi dadkan xadiidta libaasu man dad qarkood waya laa khalaaqa lahuma sidaan aan khalaq u lahayn qaal falabita cumaru cumar wuxuu joogay maa shaa allah intuu ilaahay doonoo qadaro ayuu joogay warkii ka soo wareysay nabiga calayhi salaam uu xadiidka ka hadlay uma arsala ilayhi rasuulu llah nabiga calayhi salaam baa u soo dira bijubbatin kooti jiibaadi xariira koorad iyo jaakeedyo xariir ah ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam yuu cumar cumar u daayey faaqbala biha cumaru cumar wuxuu la soo qaabilay nabiga sagoo wada xataa ataa biha rasuul allah nabigu oo la yidhi faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuul allaw qulta waxaa tidhi innamaa haadihi dharkan xariirta libaasu man dad darkoodu laa khalaaqa low nasiibaan ku lahayn aw innamaa yalbasu haadihi man laa khalaaqa low dadaan nasiib ku lahayne uma arsalta ilaya bihaadihi waa isoo dirtay waasayis waa faji faqaala lahu rasuulullah nabiga cala salaam baa wuxuu yidhi tawiilaha waad galan kartaa watusiibu biha xaajatika danaha baad ku fushan kartaa inaad xerato keliya ma aha si hal kale ad u isticmaali kartaa marka maa xaruma ahdu xaruma cibaahu masaleen marka ahdiga iyo cibaha kala duwan marka libaaska iyo xerashada wax adiga ku ah, bannaaneen baa dad kale u bannaan marka haweenka oo kale ma xehan kartid laakiin waad galan kartaa waad iibin kartaa dadka sii kartaa ka sii galan kartaa xariirta sidoo kale dahabka sidoo kale dad bay u bannaan yihiin dadka kale oo galanaysa ayib waxaddaanaa haaruun bnu macruufin qaal xaddaanaa zuyaar bn cabdullaahi qال أخبرني cمر بن xاrث عن بن شهاب الزهري بhذا الإسناad مثله qال xadثna زهير بن xرب xadثna يحيى بن سعيد عن شعبة بن الحجاج qال أخبرna أبو بكر بن xفص عن سالم عن بن cمر cabdاللahi أنa cمر رضي الله عنه ra'aa wuxuu arkay calى rajuli min aali cطاaridi reer cudaarida min aali cudaaridi aalka maanta icmaluu aala daawuud oo kale wey icmaluu aala daawuuda shukra marka aalu rajuli nafsه laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuuda oo kale aalkan macnaa nafsihi baa loo jeeda marka min aali cudaari min cudaari la yidhaahdo bay ka dhigan tahay isaga laftirkiisi weeye cudaar ibnu xaajib atamiimi qabaa'an wuxuu ku arkay cumar ninkaasi dharka qabaha la yidhaahdo qabaha waa dharka shaarka shaararkana ka warweyn oo khamiisna aan gaarsiisnayn xoogo maaratay dhinacna ka dilacsan dhinacna ka dilacsan ama hor ama yaa waxaa min diidaajin diidaaj laga sameeye aw xariir la xariir laga sameeyey faqaala lirasuulilah nabiga cala salam wuxuu ku yihi cumar low ishtaraytahu haddaad gadan lahayd nabi alla keenaan lahayd sababtana waa sheegay faqaala nabi wuxuu yidhi innamaa yalbasu haada man laa khalaaqa lahu dad anaa qara nasiib ku lahayn faahdiya ila nabiy ilaa rasuuli illahi sala allah alay wasalam kadib waxaa loo soo hadiyey xullatun siraa qar xariirah ayaa dib loo soo horiyey sira waxaa wadanaha xuquuqun musakhrafa midabo iyo jexjeexiyo waxay leedahay lagu quruqquruqixiyey oo ayaduna xariirun ka wada koobnayd dhammaanteed xariir bay ahayd laakiin midabana waa sii lahayd sira faarsala biha ilaya nabigu uu ii soo diray qaala qultu waxaana arsalta biha ilay nabi allahuma waxaa ii soo dirtay xariir waqad samictuka adoon kaa maqlay qultu adoo yidhi fiihaa fii sha'niha xariirta sha'nigeeda maa wixii aad qulta tirioo man laa khalaaqa loo waaxida qaala nabigu wuxuu yidhi inamaa bacadtu biha ilayka litastamtica biha inaad intifaacsato ayaan kugu soo diray buu nabiga calaih salaam intifaacu libaas keliya ma aha iibso qof maaragtay sii waxyaalo badan baa ku intifaacsan kartaa qaala waxadaanii ibnu numayr muxamed xaddaana ruux ibnu cubayd xaddaana shucba xaddaana abubakr bnu xabsi qaal can saalim bni cabdillahi bni cumar can abi ana cumar bn khadaab ra'aa wuxuu arkay cala rajuli min aali cubaad bimili xadiidi yaxya bni saciidin hayra anahu qaal inamaa bacadtu biha dharka muxariirta waxaa kuugu soo diray ilayka litantafica biha inaad intifaacsato walam abcad biha ilayka litalbasaha inaasa xerato kuuma soo dirin buu nabig alai slam qaala xadaanii moxamed bn muhana alcanas qaala xadaana cabdusamadin qaal samictu abin yuxadiu qaala xadaana yaxya bn abi isxaaqin qaal qaala lii saalim bn cabdillaahi bn istabraq istabraqiin weydiin qaala wuxuu yidhi yaxya bn abi isxaaq qaala lii saalim bn cabdillaahi baa wuxuu yidhi maa xukmu istabra fi istabraqi ee fi su'aal can istabra mal istabraqu istabraq maxaa la dhahaa bukhaari saas riwaayadiisa leeyahay mal istabraq qaala miisaan ibnu cabdillah baa wuxuu ugu yidhi fi listabraqi ee fii su'aali can istabraq istabraqa weydiintiisii uu weydiiyey ama wuu i su'aalayo istabraq maxaa la dhahaa ayuu i weydiiyey mal istabraqu qaala qultu waxaan ihi maa qalba istabraqa la weydiinayaa ninka la yidhahdo yaxya bn isxaaq saalih bn cabdillah waa weydiinaya qultu waxaan maa yuladii istabraqa midka qabuwa adag min adiibaaji diibaajka xaggiisa wa khashura minhu yar qallafsan xariirta middeeda yar adagoo qallafsan baa istabraq la dhahaa istabraq ayaa la yidhaahdaa iyo sundus iyo ka jilicsan faqaala wuxuu yidhi samictu cabdallahi bn cumar baa maqlo yaquul ra'a cumaru cumar baa wuxuu arkay calaa rajulin xullatan min istabraq nin baa wuxuu ku arkay dhar xariirahoo nooca istabraka ee adag ah ee xariirtu waxaa weeyaan shiracna way leedahay qow adagna waa leedahay laakiin waxay iska waafaqsan yihiin waa dhar nadiif ah oo wasaqdu inta badan ayna qabanin oo waxyaalaha maarata xasharaadka ee jidhka gala ama muxuuha maryaha gala ayna ku istaagin oo jidhka u fiican fa ataa biha annabiya sala allah alay slam buu la yimid fadakar lahu xadiihi ayra anahu qaala faqaal nabiga wuxuu yidhi inamaa bacadtu waxaan kuugu soo diray biha xariirtan ilayka litusiira biha maala inaad xoolo ka dhigato iibsato ood wax kaaga soo noqdaanoo faa'iido ka dhigataan kuugu soo diray saxaabada iyo waraca waracu asxaabi rasuulilah sida ay ahaayeen dad waraca oo dhowrsan oo iska ilaaliya xaaraanta ayaa laga qaadanaya nabigaa u diray cumar maca daalika wuxuu yidhi waase shaki buu isgeliyey oo waxaan soo galay muxuu yahay inaad isweydiisa oo fiican tahay waxaan muxuu yahay bal hubso intay wax kuu dhuuman lahaayeen iska hubso inaad tidhaahdo way fiican tahay cumar marka waa hubsanaya xadaana yaxya binu yaxya qaala akhbarana khaalid bin cabdillaahi daxaaq can cabdilmaliki can cabdillaahi buu ka wariyey cabdillaahi mawla asaabiibka abi bakar wa kaana wuxuu ahaa khaala waladi cadaa cadaa ibn abi rabaax caruurtiisu abti uu ahaa ninka lidha cabdulaahigaas oo cabbahaasi sooguhiirey macnaha qaala wuxuu yidhi arsalatni asmaau asmaa'i dirtay ee soo dhigtay abubakar radi allaahu canha can abiiha can zawjiha can aab meesha asxaabba iskuu tagtay asan binta abubakar ayada waa saxaabiyad aabbaheed waa saxaabi zawjkeeda waa zubayr binu cawaam carruurteeda cabdulaahi binu zubayr saxaabi ah nacam saxaabiyad baa la dhalatoo caaisha ah iyo qowlka arsalatnii asmaau asmaa i dirtay ilaa cabdilaahi bni cumar cabdilaahi bni cumar bay ii dirtay inaan su'aal soo weydiiyo faqaalad waxay tidhi qul lahu ku dheh waa ku jirtaa waxaad ku tidhaahdaa ninka la yidhahda cabdilaahi yula asmaa cabdillahi bni cumar intaa u tagta waxaad ku tidhaahdaa balaqanii waxay soo gaaray annaka adiga tuxarimu ashyaaan alaaa saddex shay inaad reebto ood xarimtood tidhahda ma bannaana yaay soo gaaray balaqanii waxaa iga kasoo kaa gaaray annaka adigu inaad tuxarimu xaaraamayso xaaraamaya aad ka kuwato ashyaa alaaa ashyaa saddex shay inaad xaaraam wada tiraada soo gaadhay bal ka soo jawaab daliilkeeduna soo raaci alcalama fifo didda koobaad waa calaamada iyo midabka iyo dunta marada ku jira marada inteeda kale hadduuna xariir ahayn waxoogow dun ah oo xariira saa loogu yar qurxiyo lagu xamuradeeyo oo lagu yar qurqurxiyo arrintaasaa diidanta ilaa afar faroodna waa la ogol yahay wax afar farood gaadsiisan intaa wixidan hal far wax oo kalea ama laba far ama saddex ama afar oo kale waad baradaada waad xariir waad ka badan kartaa inta kale haddayna xariirahayn wixii ka badan baan la ogolayn marka adiguna waa xaaraan baad sidiya ka soo dawaa midda labaad waa maydarat alurjuwaan waxaad xarrimtay maydarat alurjuwaan baridhowrka guduudan baridhowrka guduudan maydarat alurjuwaanka waxaa weeyaan waa wax xarqad ah oo kala agtii xarqadubaa xariira waxa kastaa ku xub suuf iyo liif iyo xadbariisada marka mara harqada inaad oo mara xariira intaad harqad ka dhigto aad sida barkintii oo kale wax ku cubto salka aad dhigato fardaha iyo kooraha iyo waxbay saaranteen sida darawallada qaarkood waa arkay kursiga caadiga ee gaarigu uu leeyahay waxaa kaloo jirta kursi yaray samaystaan baal yaray samaystaan barkinahoy waxay waxbaan in kale u kacaan taana waad xarimtay xariirteeda saddex wa rajaba kulli bisha rajadoo dhan in la soomana waxaaraan baad leedahay faqaala lii cabdullaahi cabdullaahi mawlaa asmaa baa la diray su'aalaha soo weydiini jira sabinta abubakar jawaabtiibu cabdullaahi soo diraya wuxuu leeya cabdullaahi mawlaa asmaa faqaala lii cabdullaahi wuxuu gu yidhi ibnu cumara amaa maa dakarta waxaad sheegtayoo min rajadin rajad ah warka wuxuu dhacayaa asmaoo soo dirtay asmaa warkii aad tidhi bisha rajad soonkeedaa diidoon tahay fa kayfa biman abad ma diidanibu ka dhigaya si khalada ah wax laguu soo gaarsiiyey iska dhaaf ka jabeen qofkii soomaala dhibaato u arkin buu dhihi jiray cabdulahi weligii ninkii soomala isaga iyo maaragtay bacdu saxaaba sidaa qaba waa madhabkooda wailaa laa saama man saama alabad waa nabiga cala salaam yiri ninkii weligiiba sooma waxba soom ma soomin laa saama man saama alabad ku celceliyey markaas wuxuu qabaa inay bannaan tahay inuu qofku iska soomo dabcan maalmaha la xarimiyo ciidaynkaoo kale mooyeene maalmihii kale inuu soomi karo axaadiista kale oo ninkii sidaa sameey man saama alaaa ayaam min kulli shahri fakaanamaa saama dahra man saama ramadaana uma atbacu sita min shawaal fakaanamaa saama dahra kol haddii siyaamu dahri oo ajir eh, acmaasha qaarba lagu shabahay mushabaha mushabaha minhugu axkaamta usluub bay ka qaadanayaanoo waa bannaan yahay soomil arab haddii kuwa kaleba lagu soo shabahayo isagaa weliba oga oogeysan tashbiiha fakayfa biman yasuumul arab marka rajab baa lama soomi karo ma qaba anigu weligii ninkiis soomaalan qabaaya adiga maxaa u malaynaysa wax kale saas wuxuu wadaa fakayfa see u aragtaa bimanqabka yusiibu labada ayaana dhib u arkini ah marka warkaas si khaldan buu kuu soo gaaray ma qaba wey madhabkaas ma qabo wa ama maa dakarta waxaa sheegto min alcalami min alfaw midabka iyo dunta marada la mariyo xadiidka lagu qurxiyaa fainii samictu cumar bn khadaab baa maqlay radi allahu canhu yaquul isagoo leh samictu rasuul allah nabiga cala salaam baa maqlay yaquulu leh inamaa yalbasu lxariira xariir waxaa xidha man laa khalaaqa lahu dadaan nasiib ku aakharo ayaa xidha fakiftu waxaan ka baqay kol haddii uu saana ugu yidhi an yakuuna alcalamu calamkuna minhu inuu soo galo cumuumkii cumuumkii inuu soo galo ayaa ka baqay cumuumkii xariirtii la xarimayay bay yidhi inamaa yalbasu aadama laa khalaaqa lahu markay hal iyo labo iyo saddex farood wax ay yihiinna inay soo gasho cumuumka waa ka baqanoo waxaa nooga tegay litawarruci waalkhawfi cabsi iyo xalaal miirad ayaa nooga tegay wax daliiloo gaaran ah u hayo ma jirtee laakiin masaladaasaan raaciyey buu leeyahay caamkaa ah iyaduna cumuumkeeda khusuus baa galay xadiidka aabbihii cumar bin khadaab baa laga yaabay inuuna maqal ee ahaa ilaa maa kaana min isbicin aw aaain aw aa arbac inoo imaan doono saddex hal far iyo laba far iyo saddex iyo afar far wixii kale oo xariiroo marada lagu xardho inta kale haddayna xariirayn dhibaata male qodobkii saddexaad oo tiri wa amaa alurjuwaan baridhowrka guduudan fa haadihi cabdillaahi ma diidan taana iyaduna oo waa xarrimtada lagaa soo gaarsiiyey ma ahee waa kan cabdulaahi maytaradiisii faidahiya urjuwaan waaba xariir guduudan oo mara ah faidahiya urjuwaan urjuwaan wey marka inuu isticmaalo maytaratulurjuwaan oo nahyi ku soo arooray isagana wuxuu leeyahay waxba dhibaato oo ma arko alaa qaarkay ku taawiilinaya ama ugu fasiraan ama ay ku xumbaaraan in urjuwaanka uu xoran jiray ee heedun mujaradu fawlun axmar maro guduudan ayay ahayd xariirnaanan ahayn middaas marka dhibaato male maydaratu urjuwaanka haddii maro guduudan oo aan xariirnan hadday tahay dhib ma leh midda la diiday sawaatee alurjuwaanu min alxariir baribeelka xariirta laga sameeye wey farajactu ilaa asmaa buu leey cabdullaahi bnu mawlaa asmaagii la diray su'aalihii markii looga jawaabay hal xabo intii kalena wuxuu yidhi mada khalad bayahdin warkaa qabo rajactu ilaa aslaama ku soo laabtay faahbartuha fakhabartuha waan u warramay oo waxaan arrimihiis jawaabaha uu soo siiyey faqaalat waxay tiri asmaa labadii kale ileen uuba ka cudur daartoo kuma jirin yidhi madalkayga ma aha midii uu yidhi calamka iyo midabada yar ee marada aan xariirtahayn lagu xardhay lagu qurxiyey inay soo gelaysa inamaa yalbisu hada man laa khalaqa lahu lagu maraynayaa <coughs> tiina ka jawaabtay oo tilmidaa waa lagaga jawaabaya ka soo noqo iyaduna waxay tihi faqaalat waxay tihi haadihi jubbatu rasuuliillah waa kan kootigii nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu waa dhintay dharkiisii iyo alaabadiisii baa la hayaa haadihi jubbatu rasuuliillah fa waxay soo saartay ilaya jubbatan dayaalisiya maro loo nisbeeyey dayaalisi kisramawiya kisraawaniya aw kisrawaaniya kisrada loo nisbeeyey kisra boqorkii ruum faris boqorkii faris ee iyo dhulkaas maartay eeraam iyo madaxda ka ahaan jiray boqorka ahaan jiray ayaa laqabkaas ka lahaa kisraa ayaa la sida midka ruum iyo oraba iyo cadaanka kalahana waxaa la dhihi jiray qaysar marka dharkan dhawaaninsada la yidhaahdo ee xariirta laga sameeyey adag dharka asaga ah weliba kisraawaniyiga ah ee boqorradaasi kisro iyo ay maaragtay loo nisbeeyeen oo dhulkooda lagu samayn jireen ama ay xilan jireen weeyada kootigan lahaa waxay leedahay labina dayaarsada waxaa kaloo dhaha marka kootiga madaxana wata kootiga koofiyadda wata ayaa la yidhaahdaa waa kooti ama waa jaakeet wuxuu wataa magaciisa gembiskiisii wataa laha waxay leedahay labira yani eh, eh, waxay leedahay labirada waxaa loo wadaa waa ruqa waxooga karin ah karin baa ku dhegan ruqatu diibaaj labinatu diibaaj in yaroo xariira ayaa ku dhegan kootigii nabiga calay salam ilhaajir wasaa afka lagu dhejiyey wa farjayha labadeeda dhinacna makfuufayni waxaa lagu afduubay bidibaaji xariir farjeenka waxaa loo jeedaa yani koortigaas isaga dhinaca horeba uu ka bilaxsanaa gadaasha dambana uu ka yar bilaxsanaayo waa saasaa loo sameeyey labadana waxaa lagu duubay oo afka saa looga xiray xariir marka calanka lama diidana cabdullahi bin cumarow midabada yar ee xariirta ee hal far iyo saddex far afar dhib lahaa faqaalad waxay tihi haadihi kaanat cinda caaisha jubbadan iyo koortigan caaisha oo nabiga xaaskiisa aftiisa ooli jirtaa walaasheed asma xataa qubidad caaisha ilaa oofsado dhimatay asmaa ka dambaysay leenayd falamaa qubidad markii caaisha la oofsaday dhimatay qabaltuhaa anaa soo qaatay wa kaana nabiyu nabiga calaih salaam wuxuu aha yalbasuhaa kii xidha fii xayaatihi markuu noolaabu xidhan jiray fanaxnu naqsiruhaa annagana waxaan u dhaqnaa lilmardaa dadka jiran yustashfaa biha waa lagu daaweeyaa waxaan soo marray ummu salama oo duldulkeedii timihii nabiga calaih salaam dibiyo ku shubto ku wareejisa dadka xanuunsan ee mardhaha lagu daaweeyo wax allaal wixii aafar ah oo raadih ah oo nabiga laga hayo oo u isticmaaloo dhanba baraka ayaa ku jirta oo nabiga calayhi salam barakadiisibaa baaqi ku ah markaasaa dadka lagu daaweyn jiray ay caafimaadi jireen marka waxay leedahay dadka waa xidhantooda nabiga calayh salaam marka waxaa weeye natiijadu xariirtu waa la diiday laakiin wixii yar oo marada inteeda kale lagu xardho ama muxuu kuleytiga saa lagu afduubo ama muxuu aha xagga hoose lagaga afduubo ama gawsyaha oo kale lagu xidho maraha lagu xidho dhibaata ma leh xadana abubakr bn abi shayba qaala xadana cubaydulah bn saciid can shucab bn xajaaj can khaliifa bn kacb abi dubyaan qaala samictu waxaa maqlay cabdallaahi bn zubayr baa maqlay oo yakhdubu khudbanayo abdulahi bn zubayr bn cawaaq radi allahu canhu wa ardaa saxaabiyu min siqaari saxaaba cabaadilat larbac buu ka mid yahay yaquul asagoo alaa hooyaa yakhdubuu khubeeraya yaquulu wuxuu leeyahay alaa laa tulbisu ha u xidhina nisaa'akum haweenkiina alxariira xariirta haweenkiina wada xerana xariirta fainii samictu umar bn khadaab baa maqlay radi allahu canhu yaquul asagoo qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi laa talbasu alxariira xariirta xeranina fainahu man labisahu qofkii xidhaa fi dunya dunyada ku xidha lam yalbashu fi laakhira aakhira ma xihan hayeen haweenkiina u xidhino marka waxay ku dhegan yahay cumuumkii ugu dhowan yahay laa talbasuu alxariira ah, xariirtaa cumuumkeedii ayuu ku dhegay xariirtaa xeranina ayuu wuxuu ka dhigay rag iyo haweenba inaan loo ogolay xadiidkaas nabiga alai slam buu caam ka dhigay asalka marka waxaa ah cumuumu nusuus nusuusta cumuumkeeda in lagu dhagaacasala oo la qabsado oo caamimadoodaasi lagu xumbaaro hadal al asal kaasaa asalah oo waxaa la yidhaahda istishxaabka masalatu istishxaab ayaa saa ah alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana shaygu siduu marka hore ahaa inuu baaqi ku ahaado ilaa an yaatiya daliil muqayir daliil asalka badalaya la hela mooye cumuum hadduu jiro cumuumka inuu adilada lagu xumbaaro oo dadkii dhanba lagula khidaabo ayaa asala laakiin maa lam yaatin waa yukhasisuhu hadduuna imaan wax khasisa mukhasiska ha ahaada mukhasis mutasil ama ha ahaada mukhasis mufasil ha ahaadee khusuus ilaa la helo cumuumka lagu soconaya haddii laakiin taksiis la helo taksiiska la qaadanaya yuxmalu khaasu alcaamu cala alkhaas ayaa lagu xumbaanaya marka laa talbisu alxariirigaasi cumuumkii rag iyo haweenba ay soo wada galeen waxaa laga reebay xilmun liinaafihi haadaani dahabkii xariirta xaraamun can dukuuri ummati xilun liinaati haweenka waa xalaal haweenka waa xalaal tanaa marka soo khasistay caamka soo reebtay fainahu man labiso fi dunya lam yalbiso bilakhirka minha cabdullah bin zubayr cumuumkiisaasi la qaadan mahayo adilada kalaa lagu khasisay qaala xaddaana axmed bin cabdillah bin yunas xaddaana zuhayr qaala xaddaana caasim alaxwal can abi cuثmaan mahdi cabdiraxmaan qaal kataba ilaya cumar cumar baa ii soo qoray ilaynaa cumaru cumar baa warqad noo soo qoray qaar baa diidan abi cumaan annahdi inuu wax ka maqloo la kulmay cumar buu diidan yahay tanuu diidan yahay mukhadram buu ahaa oo alimaamu eh, daaruqudni iyo raggii bukhaari iyo muslim mutabaca ku sameeyey buu ka mid yahay kitaabku ilaah alizaamaatu watatabacu la yidhaahdo oo uu bukhaari iyo muslim axaadiistooda uu ka daba tegay leeyahay laysa calaa shartihima walaysa huwa saxiix qaarkood uu diidan yahayba laakiin inta badan naqaashkii markii laga galay culammadu ay ka soo rideen oo yidhaahdeen alqowlu maa qaala shaykhaan labada sheekh hadalkoodaa saxa can abi cumaan qaal kataba ilayna cumaru cumar baa noo soo qoray kitaabadan diidan yahay in ay noqoto inqidacda ku sugan buu leeyahay laakiin waxaa leeyahay culamaa musala waxaa lagu soo dhurqu taxamul xadiid kitaabada ka mida ah. ama ha la socoto ijaaza ama ahaato kitaaba mujarada iclaamka iyo kitaabada iyo munaawalada iyo ijaazada bishuruudiha waxay ka mid tahay durcu taxamul alxadiid bay ka mid tahay qaabka cilmiga lagu soo qaado haba ka korreeyaana kuwa kale oo istimaaca ah. min lafdi sheekh iyo alqiraa'a cala sheekh iyo xoog badnaadaanay kataba ilayna cumar baa noo soo qoray wanaxnu biadiribiijaan annagoo adiribiijaan joogna ciraaq bay ka tirsaneed yaa cutba wuxuu soo qoray cumar warqad ninkii amiirka ahaa ee dhulkaa madaxda ka ahaa ee waaliga ahaa kusoo wajahay warqad kusoo wajahay wuxuu yidhi yaa cutbata bnu farqad cutb binu farqadow muxuu ahaa qaa'ida munaadira saaxib alfutuux ah cutb binu farqadow inahu laysa min kadik inahu shaaniye ama inahu maalka laysa ma aha min kadika tacabkaadii iyo shaqadaadii iyo dhigidkaadii ma ah xoolahana gacanta ku haysaed mas-uulka ka tahay ee madaxda ka tahay ma aha adiga dhigidkaadiiyo xooggaada walaa min kadi abiik aabaha xoogiisii iyo dhaqaalihiisina maaha saga ad ah ka soo gaadho kamaa la dhaxrin walaa min kadi ummik hooyadaa tacabkeedii iyo shaqadoodana maaha alfaada fiir adeegooda cumar radi allaahu canhu marka qaarkood si adag buu olaadi jiray wulaadiisa iyo dadka mas-uuliyaadka ee xeray ka waaya isagoo ka riwaaya in mujtamaca iyo dadka racyada ay mas-uulka ka yihiin ay arrimaha wada fududaystaan marka wuxuu le xoolaha maaha xoola aad leedahay oo haddaa adiga leedahay xoolahaada adiga mulkigiisa iska leedato tasarraf keebka shiitaba u tasarrufaysaa laakiin xoolahan aad madaxda ka tahay xoogga adigna maaha xoogga aabbahaayo kii hooyadaa midna ma ahee fa ashbic ilmuslimiina muslimiinta dharji fii rixaalin guryahooda nin walba gurigiisa ku dhargow xoolahan dowladda ay leedahay mujtamaca iskale waa in la gaarsiiyaa oo ummaddu ay ku noolaadaan oo loo qaybiyaa inama anta qaasim adigu waxaa tahay keliya qaybiyaa tahay qiimaha xoolinta intaad gadaal marsato wax adiga aad meel dhigato ee waxaad adiga aad moo ku maalgashato iyo wax qofkii uun ku baryaoo uun kuu rukuucoo kuu sujuudaa wax kala tuurto ma aha arrintu saa arrintu ma aha maalkan ummaddaa iska leh adiguna qayligaaligu yihi maalaa iska lahaa maalaa soo shaqaysay shalay maxaad ahayd shalay maxaad ahayd xoolihii ammaanadaa laguu dhiibay dhammaanka soo istaaga ummadda si wanaagsane cadaalada ah, iyo iimaanka iyo islaamnimaha agu shaqe faashbici lmuslimiina fii riixaalihim guryahooda ku dharji mimaa waxa aad tashbacu ka yaragta adigoo minhu xoolaha firxaysa duugaada adigu waxaad dhibanaysaad cunaysa ee maakal iyo mashrab iyo malbuus iyo awaani iyo alaaba ayagu way u baahan yihiin ayagaa guryahooda ugu gey waa lawadaleeda xoolaha wa iyaakum waxaa iniga digaya raggiina madaxda ahu watanacuma inaad raaxaysataan talaf iyo raaxo iyo barwaaqo iyo nicam inaad aad u sii dhexgashaan arrintaas ka ilaaliya adduunyada iyo yaraysigeedii iyo taqashufkeedii iyo inaad aakhiradii ilowdaan adduunyada badaq iyo raaxo aad ku tagtaan tanaa ka dhalanaysaa qalbigiinaa xumaanaya reeraa adduunba noqonaysaane iska ilaaliya marka dambe haddee waxaad noqonaysaa kaladii yaakulu walaa yashbac mid wax cunoo wixii adiga aad cuntay cabtee kugu fillaa waxaan ahayn ayaad raadinaysaa ood meel kusii bakaarto iyaakum watanaacum taqashufku ayuu ku xumba ayuu maar ku beerinayaa wazayi ahlihim gaalada iyo ehlu shirkiga lafdiskoodana iska ilaaliya wax iyaga u gaarka ah ee malbuus iyo libaas ah iyo qaabka u dhaqmaan muslim baa tahay ha u dhaqmin wa labuusi xariir marka xariirta xerashadeedana si khaasa iska ilaaliya fayna rasuul allah nabigu calayh salaam nahaa wuxuu rabay can labuusi lxariir xariirta xerashadeeda qaala wuxuu yidhi haakada intaa mooyeene warafaca lana rasuulu ullah nabiga wuxuu noo koryeelay isbicayn labada farood labadiisa farood alwustaa farbaxada iyo wasabaada farbuugsatada wadanna humaantusaa iskugu dhejiyey wixii labadaasoo kaleo isku dheggan sidaasoo kale ah oo maradii kaleed qateen xariirteen in aad xoogoo calaamaha ama ququrxin iyo raashoonhaan ugu dhegegsaten mooyeene intaa wax ka badan iska ilaaliya ruwaayo kale aw aaain aw arbac ilaa afar waa loo geli <clears throat> qaala zuhur wuxuu yidhi fi lkitaab arrinkan kitaabkii bay ku qoreen cumar uu soo qoray ee cutbo u soo qoray qaala warafaca zuhayr isbicay yacnii warafaca lana rasuula sal slam isbicayusaw sabaaba warqad bay ku qoreen zuhayr labada farood buu noo ishaaray buu leeyahay ibnu mucaawiya oo ardadiisii buu yunus cabdulahi axmed bin cabdillah bin yunus iyo labada farood buu saas yeeliyey labada farood wixii dhan dhib lahaa قال xdثnي زهير بن xرب أbو khayثمة xdثna جليل بن cabdالحميد النبي xw xdثna محمد بن cabdاللahi qال xdثna xفs بن قyاd kilahma عن cاaصم الأحول بن سليمان cاaصم بن سليمان بhda الإسناaد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الxadيiث ku saabsan بmثله qال وxdثna iبن أbي شhيبة وهر بن cثمان وإسحاaq بن إبراهيم الحنdلي kilahma عن جليل ولفظ بن إسحاaq qال أخبرna جليل عن سليمان التيمي عن أبي cثمان النهدي قال kuna waxaanay maca cutbata bni farqad cutba bni farqad baan la fadhiinay fa kitaabu cumar cumar warqaduu soo diray wilaadayda madaxduu warqado u diri jiray awaamir u siinaayo wuxuu nagu yidhi anna rasuula allah nabiga calayh salaam warqadda ayadoo wareegtada ee madaxdu ay u dirayso madaxda dadka ka hooseeye ee meelaha madaxda oga ahaa waxaa weeyaan waa alkitaabu wasunna hada huwa dastuur lumma ummadda dastuurkooda wakaas qodobahooda qodahooda qodahooda qodofulaan sheekadaas ma taallo wixii nusuusta shareecada ah aayaadkii qur-aanka iyo nusuustoodii iyo qawaaciddii laga faa'iidaystay ee nusuusta un hoosgelaysay ee sharaxeeda iyo fahamkooda aa loo gelyahay marka wuxuu yidhi ina rasuulala nabiga calayhi salaam qaal wuxuu yidhi laa yalbasu lxariira ma xidho ilaa man qof mooye ilaa man laysa lahu minhu aan ah, ku lahayn shayun shay fil aakhirati aakhiro ma xariir xidha ilaa haakadaa intaa mooyeeni wa qaala abu cumaan bin saceel ii safaray intuu ishaaray allatayni labada kaliyaan midhaama suurka dhexeeda ayuu saa u taagay faru'ituhumaa ru'ituhumaa waxaa la ii ogeysiiyey ru'ituhumaa asraara dayaalisa dayaalisada gelwisyaheeda ayaa la ogeysiiyey xiina goortii ra'aytu aan arkay addayaarisa ra'aada midda horena waa waa tii cilmiyadeed tanna dambana waa basariyadii marka wuxuu leeyahay ninkii abu cudmaan ka warinaayo in labadaas dhan mooyeene xariirta lama ogolo laba taroodna uu abu cudmaan taagay markiiba waxaan cilmi ahaan u fahmay in loola jeeday in loola jooday istaqara fii nafsi waxaa ku sugnaaday oo fahamkayga uu noqday <clears throat> in loola jeedo asraara dayaalisa dharka dayaalisada la yidhaahdo gelmisyadeedii xiina goortii baan cilmi ahaan u fahmay aan ra'aytu dayaalis arkay dayaalisadii markaan arkay ayaan ilooriyaa wixii la diidaayo waxay ahayd ileen sida gelmis oo kale iyo wax dhibaata inaan lahayn haddii xariirtii laga samaysto galwisyaha oo kale haddii maarata xariir laga samaysto dhib ma laha sidaasa u fahmay faru'yatuhumaa waxaa laytusay layfahansiiyey asdaraara dayaalisati in loola jeedo xiina goobtii aan ra'aytu arkay adayaalisa ayaa cilmi ahaan u ogaaday oon fahmay in waxaa la ogolyaha uu yidhi maaka asdaraari dayaalisa dayaalisada galwisiyeeda iyo wixii noocaas oo kale oho waxyaala calaamo oo kale iyo in waxba dhibaato ayan lahayn قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر بن سليمان بن برخان عن أبيه سليمان قال حدثنا أبو عثمان قال كنا مع عثمة بن فرقة مثل حديث الجليل حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار بن داء واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر بن داء قال حدثنا شعب بن حجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي قال سمعت أبا عثمان بن عبد الرحمن بن مل مل يا مل يا مل صدق مثلث مثلث بقى ميل qaal jaana waa sida tirmidi oo kale tirmidi termedi turmidi jaana kitaabu cumaru cumara cumar warqaduu soo diray baa noo timid wanaxnu biadribijaan uma wajoogno maca cutb bni farqad qaa'idkaaniga la joogno cutbaha aw bishaam shaam joogno ama bacd dirba warqadii muqadimadeedii amaa bacduba looga gudba lagu kala nasbiyey toos buu u galay fa ina rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam mahaa wuxuu naga reeba canil xadiiri xadiirta ila haakada isbicay laba farood wax intaasoo kalaa meeyeen qaala abu cumaan famaa catanna anahu abilaclaam ilaa haakadaa markuu yidhi dirbada waxaa kamaanatu bicinba fahamkaanagi catamada waa taakhiiru shay catama geela oo dib loo dhiga lisidiisa la dhihi jiray famaa catanna fahamkaanigii dib ooma dhicinoo kamana dibdhicin annahu yacnii inuu oola jeedo haakadaada alaclaama midabada laba faroodoo kalea ah ee xariir ah ee marada inteeda kale aan xariirta ahayn saa loo mariyo in loola jeedo haakaduu markiiba kamana dibdhicin horaan kasii fahmay bule fahamkooda garanaysaa ishaaraadkay fahmayaan qaala waxaddaana abu xasaan almasmiciy wa moxamed bn muhana alcanaziy qaala waxay dhihn xadaana mucaad wabnu hishaam qaala xaddaana abu hishaam addistiwaai ibnu sambar can qataada bni dicaama bihada اlisnaad milahu walam yadkur qawla abi cuثmaan masheegi fama ctabna qaala xadaana cubaydullah bni cumar alqawaariiri wa abu qasaan almismici wazuhayr bn xarba waisxaaq bn ibraahim wmuxamed bn muana wbn bashaar isxaaq isagu wuxuu yidhi akhbarana waqaala laakharuuna xadaana mucaad bn hishaam xadaana abi hishaam addistiwaai can abi qataada can qataada ibni dicaama can caamir shacbi ibni salaaxiil can suwayd ibni waqalah ana cumar bn khadaab radi allahu canhu khadaba biljaamiya jaamiya meesha la yidhaahdo qablo u dhaxaysa shaam iyo ciraaq kuufa weeyaan jaamiya faqaala wuxuu yidhi nahaa nabiyullah nabiga calayhi salaam wuxuu reebay can lubsil xariiri xariir xerashadeed ilaa mawdaci isbicay laba farad meel la dhigo oo kale ow alaai saddex ow arbaca far mooyee wax ka badan Eh, intaa ka baata xariir bay isu bedelaysa maradii o dhan waxadana moxamed ibn cabdilaahi almusiy ahbarana cabdulwahaab ibn caطa can saciidin ibna abi caruuba haddaad arkaso qataada ka warin saciid ibna abi caruuba weeyaan can qataada ibni ducaama saduusi bihada lisnaad milihi qaala waxadana moxamed ibn cabdillahi ibn numayr waisxaaq ibn ibraahim alxandali wayaxya bn xabiibin waxajaaj bn shaacirin wlafd ibn xabiibin qaala isxaaq barna wqaala aakharuuna xadaana ruux ibn cubaad xadaana ibn junayd cabdilmalik qaala akhbarna abu zubayr muxamed anahu samica jaabir bn cabdillahi yaquul labisa nabiyu sala allah alay wasalam yowma nabiga maalin xidha qubaan buu xidhay cumuur waa dharka yarkowtahaanta yar dheera khamiisna aan gaasiisneen ee buuxda ka jeexan min giibaajin xariir laga sameeyey uhdiya lahu nabiga hadiya loogu keenay uma awshaka asraca awshaka nabiga wuxuu dadejiyey hadduu xidhay markii hore awshaka haddana wuxuu dadejiyey an nasacahu ay nasacahu sibidiisa waa xidhay markiiba nabiga si iskaga furay haddana faarsala bihi wuxuu u diray nabiga calayh salaam qabihii ilaa cumar bnu khadaab buu u diray wuda u dira siiya faqiila lahu waxaa lagu yidhi cumar qad awshaka ogow qaalo daradan nabiga hadiya kuu keenay waxaase ogaataa qad awshaka inuu degdegay maa nascatahu ay nafcatu rasuulilahi siibidda iyo qaabku u siibayba inuu dandejiyey nabiga calayh salaam ogaoo si dambaa isuga siibay ah, afwan faqiila lahu nabigaa lagu yidhi qadaw shaka waxaa dawdagaaday maa nasactahu siibidda aad siibtay yaa rasuul allah haddana waasee waa si siibtay faqaala wuxuu yidhi lama gaalintiye cumar kuwii hore ma joogay baa nabiga tacliiq la hadloo su-aal weydiiyey maxaa saa ugu degdegtay baa layidhi qad awshaka waxaa degdegay maa nasactahu ay nascuka siiridaada iyaahu aad siirtay ayaad si degdeg ahayd yaa rasuul rasuul allah waase faqaala wuxuu yidhi nahaanii canhu waxaa iga reebay jibriilu jibriil baa yidhi si ma bannaana odagii la xarrimay fa cumar cumar baa yimid oo loo sheegoo la yidhi maradaa nabiga kuu soo geeyey hadalkaasuu nabigu sheegay jibriil baa u diiday adna waa lagu siiyey marka masaladii hore xariirteed way ka duwan tahay tan waxaa weeya nabigaa siibay jibriil baa u diidayona haddana war cusub ah tanna maxay tahay oo liisiya haddana faqaala wuxuu yidhi cumar yaa rasuula allah karihta amran waxbaan nacday waa cadaytanihi annaga waad isiisay famaa lii maxaa ugu dhacay ani maxaa ugu dhacay wixii la macaliisiye qaala wuxuu yidhi innii lam acdulkahu kuma siini litalbasahu inaad xelato cumara waa sii horoo kale inamaa acdaytukahu waxaan kuu siiyey tabiicahu litabiicahu inaad iibsato iibsadoo ka faa'iidayso fabaacahu bialfay dirham marada qaal weeye laba kun oo dirhama fidah uu ku gatay ayb marka taana horaba xariir bay aheedoo walaalkiibuu siiyo mushrigaama ka joogay marka laba qisoo kala duwan wey xaddaana moxamed bin muhanna qaala xaddaana cabdiraxmaan bn bn mahdi qaala xaddaana shucayb bn xajaaj can abi cawn moxamed baa magaciisa ibn cubaydilah qaala samictu abaa saalix baa maqlay xadiiu warramaya can caliyin ka warramay abu saalixin qaal cali wuxuu yidhi uudiya min rasuulilah nabiga calayh salaam waxaa loo soo hadiyey xullatun siira dhar xariir ah oo xariir ah oo midaba intay xariir tahay iyo haddana sii xardhan tahay fa bacata biha ilay waa ii soo diray falabistuha waana xidhay buu leeyahay waa cali wuu labisay facaraftu waxaan gartay alqadaba calo waa fii wejhi wejhigiisa ka gartay faqaala wuxuu yidhi inii lam abcad kuuma soo dirin bihaa maryahan ilayka litalbasaa inaad xeelato inamaa bacadtu biha ilayka litushaqiqahaa inaad u jexjeexdo khumaran xaalay tahay garbasaaro iyo gambooyin inay noqoto bayna nisaa haweenka haweenka adiga kaa u quraacsan qaybugaan kuuna u kala googooye adiga soohadee waxsoo soo xidho kuma dhihin xaddaana cubaydullah bn mucaad qaala xaddaana abi xaaq xaddaana moxamed bn bashaar xaddaana moxamed yacni bn jacfar qaala xaddaana shucba can abi cawn moxamed bihada lisnaadi fi xadiidi mucaad faamaranii faadartuha nabigu wuxuu yidhi orodoo socoo gabdhaha u qayli faamaranii faadartuha markaasaan u qayli ee qasamtuha bayna nisaa'i haweenkayga ma qiimiyo an aniga isaga raacsanaaye atawlidiga soo gelaysa nacam wa xadiidi mucaad bni jacfar faabartuha bayna nisaa'i walam yadkur faamaranii muunan sheegin qala wxadana abubakr bn abi shayba abu qurayb zuhayr bn xarb walaf bn zuhayr qaala abu qurayb abu xuudi axbarana qaala qarana xadana wakiic ibn jaraax ibn ruaasi eh, wakiic ibn jaraax ibn malix ruaasi shaykhu shaafici shakawtu ilaa wakiicin suu'a xifdi faarshadanii ilaa tarki lmacaasi wa akhbaranii biana alcilma nuurun wa nuur llahi laa yu'taa aw laa yucdaa licaasi mar walbood wakiic aad aragto tadakar hadihi alkalimaat alcadiimaat almuhimaat allawaati yuktabna bimaai dahab kalimaadka ayagaa aad qalbiga ugu qabo markaa wakiic maraysaba daalibulcilmiga guud ahaan muslimka o dhan waa guud ahaan laakiin daalibulcilmi wax baranayo calayhi inuu naftiisa xakameeyo marwalba naftiisa la socdo oo uu iska ilaaliyo waxyaalaha macaasida ah iyo waxyaalaha dunuubta ah qowlan wa ficlan waictiqaadan inuu iska dhowraa loo baahan yahay cilmiga uu baranaayo waddadiisii iyo jidkiisii iftiinkii loogu talagalay uu isticmaalo oo maro oo mugdi una ku dhicin isagoo nuur ilaahay gacanta u geliyey macaasida iyo xumaantu cilmiga nuurkiisay baabi'isaa oo qaadaa barakadiisay baabi'isaa can miscar miscar binu kidaan buu ka wariyey can abi caami haqafi muxamed can abi saalix alxanafi can caliy ibn abi aalibin ana ukaydira ukaydir dawmat aljandal ukaydarkana waa mil dawmatuljandalkana waa qalya waa magaala magaalo weeyaan ayib ana ukaydir ninkii ukaydir la dhihi jiray ee magaalada madaxda ka ahaa ukaydir bn cabdilmalik alkindi ukaydirkeedii waa laisku tarkiibiyey ahdaa ila nabiy nabiga calayh salaam wuxuu u soo hadiyey hooba xariir bar xariir ah ayuu nabigu hadiyaha ugu soo diray faacdaahu caliyan cali buu nabiguna sii siiyey faqaala wuxuu yidhi shaqiqhu kumara u kala googoo dambe iyo garbasaaro inay u noqoto uu qayli buu yidhi waqaala abubakar abu kurayb bayna nisu hawayki marka waa ogaanay rawaabit midda koowaad ya faadimatu binti rasuulillaahi cabdullah faadimatu binti rasuulillaahi faadimatu binti rasuulillaahi soo saama laba faadima binti asad saddex binti xamsa afar يبقى زوجها واضح دي زوجة زوجة عقيل ابن أبي طالب أخو علي الشقيق علي مالكي وياه أفرطا فاطمة لأقيم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بن شعبة عن عبد الله بن ميسر عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين والرابع الخلفاء الراشدين أبو الحسنين رضي الله عنه وأرضاه saxaabi jaliil oo qiimo badan imaam min aimati sunna buu kamid yahay waana imaam min aali beyti rasuulillaahi aali beytka nabiga ka mida ah, nuxibuhu waan jecel lahay oo sunnaha way jecel yihin aalibeytka nabiga calayh salaam jacaalgu ay mudan yihiin oo ay u yihiin oon kababadin iyo beekudarin midna aan lahayn ayay rasuuluhu jecel yihiin shiicaduse dalaal iyo iftiraa iyo been iyo xagga ay gudbiyeen xagga uluuhiya ay gaarsiiyeen iyo waxay cayduha iyo aalubeydka madinayna raalli ka dusha ay ka saareen waxaasay ku xadreeyaan waana ku baadiyoodeen oo ku dhumeen jidkii xaqana waala leexdeen alina bariidu ka yahay ali iyo aalubeydka bariidu ka yahay waxay shubayaan isagoo nool buu diiday waxyaalaha ay sheegayaan qaar bilow ileen wakhtigii uu noolaayo waxyaala bay ballaaween caliy bin abi aalibin qaal kasaanii rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu radbixiyey oo marashiiyey oo siiyey sala allahu alayh ali wasalam xullatan siiraa dhar xariiroo midabale curufsan faqaratu fiiha anoo ku dhex jiroo qaba ayaana soo baxay fa qabada caray baan arkay fii wajhi nabiga wajigiisa ka arkay marada xariirtee qabu ka carooday wuu fahmay qaala maxaa naqsabay haddii la yidhi qayli baa liyihi fasharaqtuha bayna nisaa'i haweenkii baan u qaybiyey biyawadeeda qaala waxadana shayban min faruuqa وأbو كامل جحدر فضيل بن حسين ولفظ لأbي كامل لفظ xadيiثkan أbو كامل baa iskale قال xدثنا أبو cوارة الوضاح بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أصم عن أنس بن مالك أبي حمزة البصري قال wuxuu yiri bacث رasuul الlah nabiga calayه السلام baa diray ilaa cumara cumar bijubbaةi sudusin koobi xariir ah ayuu u diray xariir bay ahayd marada marka hadda magac loo ay noqotaba faqaala cumar baa wuxuu yiri bacadta biha ilay nabi allahuma ii soo dirtay walxaal qad qulta aatini fiihaa ee fii sha'ni xariiq guud ahaan maa qulta wixiaad tihi inamaa yalbasu hada marlaa khalaaqa lah aba hadalkaa yidhi qaala nabi wuxuu yidhi innamaa inii lamabcad bihaa kuuma soo dirin ilayka litalbasaha inaad xegato isku taagteed wa inamaa biha ilayka litantafica bii damaniha intaad gaato lacagteeda isticmaala intifaacsaankuu yidhi <clears throat> qaala xadaana abu bakr bin abi shayba وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل هو ابن علية ابن مقسم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم عن عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي من لبس الحرير في الدنيا الدنيا قد تحب اللبس والبسها في الآخرة الحرمين حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا شعيب بن إسحاق بن مشهد الأوزاعي أبو عمر حدثنا شداد أوزاعي عبد الرحمن بن عمر shadaad abu camaara xadaana abu umaamata ana rasuul اllahi sal اllah alيه wasalam nabigu qaala wuxuu man labisa alxariira fi dunya lam yalbisu fi lakhir kuma xidheen xadana qutayba bn saciid xadana malik an yaziid bn abi xabiib can abi lkhayr wasmu marjad can cuqbat bn caamir annahu qaala wuxuu wadiya lirasuuli illah nabiga alay slam waxaa loo hadiyeeyey furuuju xariir xariir ayaa loo diray furuuj xariir si idaafa bayaaniya wey furuuj hayal xariir xariira furuujtu de waxaa weeyaan waa nooc oo kootiy kooti oo horta iyo garaash ka bilacsan furuuj la dhahaa labadna xariirun xariira falabisahu waa xidhay mm-hmm. uma sallaa fiihi wa ku tukaday uma insarafa nabigu salaadii buu ka baxay fanasaxa waa sasiibay nasxan siibitaan shadiidan daran sariican dajak si degdega kalkaanihi inagoo siduu qof naxayo kale yuusia nabigu si degdega iska turay wuu iska siibay uma qaala nabigu wuxuu yihi laa yanbaqii hada lilmuttaqiin maryaha noocana uma habboona kuwa alla ka baqaaya ee aakharan raba inay xariir xidhaan inay adduunyadu halkaas intaa isgaarsiiyaan oo israaciyaan oo raaxadeedii iyo labiskeedii iyo quruxdeedii ee halkaa la gaadho wixii dad masaakiinahoo qalbigooda uu jabaayo waxay luqmatulcayshba aanaysanin ay jirto arrintaa xaruurta noocan ina xidhaan munaasib u ah dadka mutaqiinta xadaana mxamed bn muana alcanas xadaana abdaxaabi can abi caasim annabiy qaala xadaana cabdilxamiid ibni jacfarin xadaana yaziid bn abi xabiib bihada lisnaadi baabu wuxuu ku saabsanya ibaaxatu lubsi alxariiri lirajuli ida kaana bixika aw naxwiha marka xariirta ah raggu way xelan karaan hadday xika ay qabaan xikadu waa cadho cadho qofka hadduu qabo iyo jarab iyo wax lamidahoo xanuunoo jidhkiisa maryihii kale ay xanuujinayso iyo nabarro iyo hadduu leeyahay markaa xanuunteeda noocaas sasoo jilicsan waa xidhanayaa oo u fiican jidhka aan danqiinaynin nadaafadda iyo ku fiican musaqda inta badan ayna qabsanin jirtu ay ka simbirraxeen mataa ma ayna qabsan gelin xadiikan abu qurey moxamed bin alcalaa xadaana abu saama can saciid bin abi caruub xadaana qataada ama anas bin maalik anba'an ana rasuulana nabiga cala salam rafasa licabdiraxmaan bin cawf wazubayr bin cawaaq labadaa saxaabi wuxuu u rugseeyey fi lqumus ilxariiri qamiisaha xariirtaa fi safar ayay ku jira safarkan hadda waa min baabi bayaani waaqic yani taqyiid ma aha hadduu xadar yahay oo darkii caddadii darteed ugu baado xariirtuna hadduu isagoo safar ku jiro waa bannaanta ee xaaladda ay ku sugnaayeen waaqicii uma lagu sheegaya mar xariir uu ogolaaday cilladu maxay tahay xikahaysay xikaduna kownaka filsafar iyo kownaka filxadar siyaaq waa isumid isumid weeyaan min xikatin min ajli xika cadda darteed baa lagu ogolaaday xariirtii kaana bihimaa labada saxaabi ku dhacday oo wajacun kaana bihimaa waysakin xanuun hayay marka ruqso weeyaan ruqsaduna waxaa weeye cazaainta cazaa'inta oo asalka shaygu inuu muxaram ahaa ah ayay yaa cudurdaar darteed iyo daruuro darteed iyo xaajo darteed wixii lagu banneeyaa rugsada dhahaa taasaa rugsada dhahaa nacam ilan shayga xaaraamta ah eh, muxaram asaala iyo muxaram licaari ayaduna waa noqdaa qala xadana abubakr bin abi shayba xadana muxamed bin bishir xadana saciid ilaabada sawaamika bin safar qala xadana abubakr bin abi shayba xadana wakiic can shucba can qataada can anasin qaal rakhasa rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu ruqsayey ow rukhisa lizubayr zubayr bin awaab wa cabdiraxmaan ibni cawf waxaa loo ruqsayey fii libsi lxariir xariirta xirashadeeda inay xidhan karaan bxikati cadhar darteedkaana dhihmaa haysatay qaala xadana mxamed bn muana bn bashaar qaala xadana mxamed bn jacfar xadana shacb hada islam mil qaala xadana zuhayr bn xarb xadana cafaan xadana hamaan hamaan bn yaxya qaala xadana qataada bn ducaam ana anasan ahbarahu ana cabdiraxmaan bn cawf zuhayr bn xaram shakow ayadaa soo sheegtay calacalay ilaa rasuulilah nabi alai slam waxay oga sheegteen alqamma injir nabarrada way leeyihiin xanuunnada xaqitaankii baa meesha imaanaya dooga iyo xoogweyna cadhaah injila bisiin fuushana inaad dowladda ku qabinto aad xoqoy noqon tan nabiga oga sheegtay maxaanka allah qaala wuxuu yidhi fa lahumaa wuxuu u ogolaaday fii qumus alxariiri qamiise xariir inay xidhaan injirtu meeshaasi waysan birraxaanaysa maba qabsanayso madyahaas ma gelayso fii khazaati lahumaa duulaan safar ay ku jireen ayayna sidaas ku dhacday min bayaanwaaqa weeyaan ee safar iyo xadar waa ismuud fii hadi masala ismuud اllah alam sal اllah wslm ala nabiyina mxamed